tiro badan tahay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay maadaama aynu mu'miniin nahay in layna imtixaami doono imtixaanka qofka mu'minkaa laga qaadayaana jawaabtuu bixiyana inay tahay waxa aakhira wax lagu siinayo sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy dadku ma waxay u malaynayaan inta ay yidhaahdaan aamanna inaanu sidaa ku dayn doonno oo aan la itixaami doonin ilaahay wuxuu tilmaamayaa in la itixaami in la fitnayn doono fatana lfitna waxaa asalkeeda la tilmaamaa inay tahay marka la dhalaalanayo dahabkee la kala shiilayo dahabka iyo khashinka la socde kale si loo kala saaro waa la dhalaaliyaa dabeetana dabkaasaa kala saara intiisa fiican iyo intiisa xun waxaa alla inoo tilmaamayaa in dadka mu'miniintaa imtixaanaad ay ku iman doonaan imtixaankaasi inuu noqon doono ku basharka lagu kala dhalaalinayo oo lagu kala saarayo ilaahay markaa wuxuu leeyay falayaclamanna allahu aladiina sadaquu ilaahay subxaana wa tacaala waa muujin doonaa oo waa si cad baa alla uu soo saari doonaa kuwa runta sheegaya ee cahdiga ilaahay la galeen iyo laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah ka run sheegaya iyo kuwa beentaa baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala iyo beenta sheegaya waayo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa basharka inay ka mid yihiin qaar haddii uu nimcada helana ilaahay caabuda haddii laysitaxaamana yidhaahda dabaday bannaanka ka baxa waxoo dhan ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wa min annaasi man yaquulu aamanna waxaa alla leeyay wa min annaasi man yaquulu aamanna biاllaah faidaa uudiya fi llaahi jacala fitnata annaasi ka cadaabi illah dadka waxaa ka mida baa ilaahay yidhi kule aamanna biاllaah laakiin haddii loo itixaamo buu ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ilaahay dartii haddii loo itixaamo uu dhibi qabsato wuxuu ka dhigayaa fitnada iyo imtixaankan dadka sida ilaahay cadaabkiisa looga boqoo kale idan waa laabmaya namuudajka kan ama kooxda tan halaca iyo warwarku uu haysto waxaa ilaahay u qur-aanku tilmaamaya waa min annaasi man yacbud allaha calaa xarf fain asaabahu khayrun iطma'ana bih wain asaabathu fitna inqalaba calaa wajhihi khasira adunya waalaakhira dadka waxaa ka mida baa ilaahay yidhi kuwa ilaahay dacal ka caabudaya oo haddii wanaagga la helana macanaasa oo khayrkaasi wadaya haddii dhib iyo imtixaanu yimaadiyo mashkiladina dib u laabmaya baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala idan imtixaanaadku way imanayaan mar kastaba dunida imtixaanku waa imanaya waxaana alla itixaamaa dadka kuwa uguba jeclaa ambiyadii iyo rusushii ayaa imtixaanaadka ugu waaweyne ku dhacaa imtixaanka danta laga leeyayna waxa weeyaan in la kala saaro alsaadiqiina waalkaadibiin alsaadiqiin fii iimaanihim kuwa iimaankooda ku run sheegaya iyo kuwa ka been sheegaya in la kala saaro idan dadku imtixaan bay ku jiraan fitankaas iyo imtixaankaasi fitan duqaad iyo jabaabira ka yimaada niman kibrey oo qooqay oo dadka dhiba oo mashaakil u geysta fitan ka yimaada shahwaati nafs iyo shubahaat iyo wixii la nooca fitanku way tiro badan yihiin insaanku inta badan hadduu dhergo oo uu baahi beelo oo uu xoog isku arko oo uu arko dadka inta kale inay ka liitaan oo ka jilicsan yihiin xaqa wuu ilaabaa ilahay baa qur-aanka wuxuu leeyay kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istagnaa ina ilaa rabbika rujca ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa salla ara'ayta in kaana cala alhudaa aw amara biاtaqwa alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala basharku hadduu deeqtoomo kaaftoomo waa qooqaa waa kibraabaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kibirkaasi wuxuu gaadhsiiyaa mid tukanaya inuu yidhaha war maxaad salaadda u tukanaysaa inay salaadu dembi noqoto qof lagu qabsado ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u tilmaamaya isagoo qofka salaadda tukaday aanu wax kala samayn meeshii si ugu fiicnayd umu dhulka dhigay khalaas cidna waxuma geysanin haddana ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala inay salaadu dembiba u arki doonaa ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa salla waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan ku tilmaamayaa mu'miniintu hadday daciifaan kayfa wan yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimma hadday idinka xoog bataan maxaa dhici doona baa ilaahay leeyay ballan iyo cahdi toona idiin inalan maayaan ilaahay baa wuxuu leeyay laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dima mu'minka xaggiisa ballanna ilaalin maayaan qaraabo iyo tollimana ilaalin maayaan yacnii xeer la dhigtay oo horoo basharka ka dhexeeyey iyo heshiisyo yaallay ma ixtiraamayaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waxaa kaloo ilaahay leeyahy sokeeyanimo iyo qaraabanimo iyo bini aadamnimo iyo mid kalena kuu eegi maayaan idan markay tani timaado insaanku xadka kan gaadho wuxuu gaadhaa xad uu aada u qooqo basharka kalena uu ku dhib mutaa fitnadaas iyo imtixaankaasi waa imtixaan bini aadamku uu soo maray ma aha mid taariikhda ku cusub bale markay saxaabadii nebiga mashaakilkan ay qabsaday ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan buu ugu tilmaamay mas'aladatan waxaa ilaahay uu ka warramayaa waxay maanta u yaqaaneen alfikra asaadiya alfikra asaadiya fikra saadiga waxay ku sheegaan waxay dhahdaan waa ideologiga ah qofka bini aadamka ah inaanu qofka kale u ciqaabin inuu dembi galayo qura ee mararka qaarkood inuu u ciqaabo bay yidhaahdaan inuu ku raaxaysto tacdiibulbashar inay noqoto litafakuh wax lagu raaxaysto qof la cadaabayo laakiin ay jiraan dad daawanaya oo mujtamac isugu soo urura in la daawado dad in la cadaabo taarikhda bini aadamka hore usoo martay maaha mid bilowa ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qutila asxaabi lkhduud annaari ذات اlwaquud إذ hum calayha qucuud wa على calaa maa yafcaluuna شهود shuhuud wamaa naqamuu minhum أن an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid waxaa la nacdalay ama ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa laga fogeeyey kuwii gododka jeexjeexday baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwii godka sameeyey godkan maxaa lagu qabanayay qutila asxaabu lkhduud annaari daati alwaquud id hum calayha qucuud dab bay shideen waa kii xadiidka nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi tilmaamaya xadiidkii ghulaamka wuxuu nebigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh boqoradii ka horreeyey muslimiinta boqor ka midi inuu lahaa nin wadaada oo kaahina oo u faaliya faalihiisii uu gaboobay markii dambe uu ku yidhi faaliyihii war inan yaroo aqoonyahana ii keeno aan faalka kuu baro inaan dhimanayaabay u muuqata inan yar la keenay inankii yaraa uu faalka la bari jiray dabeetana waddada uusii mara unbuu nin wadaadoo raahibo ka helay kiina waxoogaa buu ka dhagaystay kadib ilaahay subxaana wa tacaala raahibka wixii uu u sheegay baa alla ku anfacay maalintii dambea daabadi istaagtay waddadii dadku uu marayay wiilkii yaraa dhagaxintuu qaatay ayuu yidhi maantana arrinkii wadaadka iyo raahibka iyo sixiroola kala saaraya dabeetana ilaahay magaciisa intuu u qabsaday buu ku tuuray isagoo le ilaahay oduu arrinka raahibku xaq yahay ninkaasi bahalkaasi dadka dhibay dhagaxa kan ku dil dhagax buu ku dilay xadiidku waa xadiidka dheer ee sheegayay boqor nin agtiisa fadhiyay inuu indhabeelay yani maxalu istishaadku maan xadiidka ka taltilmaami doonaa nin agtiisa joogay inuu indhabeelay dabeetana uu maqlay wiil yaroo dadka u duceeyo oo ilaahay ku caafiyaa jira soo raadceeyey wiilkiiyo u yimi markuu u yimi ayuu wuxuu ku yidhi hadiyadan badanna waan kuu sidaa waxaanan rabaa inaad caafimaad siiso wiilkii wuxuu ku yidhi hadiyadaadana hayso aniguna wax ma caafimaadiya ilaahay baa wax caafimaadiya haddaad doonayso ilaahay rumee anna waan kuu baryaa alle subxaana wa tacaala allaha ku caafiyee ninkii ilaahay buu rumeeyey wiilkiina alluu u bariyey dabeetana indhihii baa u dilaacay waxbuu arkay wuxuu ku noqday xaashiyadii de boqorku ahaa ee boqorka agtiisii markuu yimi waxau yidhi war ayaa kuu saaray oo adigaan wax arkaynin wuxuu yidhi rabbigay awalaka rabbun hayri buu yidhi oo ma midaan aniga ahaynoo rabbi aad rubaysantay baa jira caqliga bini aadamku markuu kibirku ka bato insaanka caqliga caadiga uu ka lumaa markuu caqliga caadiga lumana waxaa soo baxa qawaaniin afkaar aragtiyo aan xataa fitrada caadiga insaanka waafaqsanayn sida awgeed buu wuxuu ku leeyahay ninkan isogoog inaanu isba rabbi ahayn ayuu haddana wuxuu leeyahay walaka rabbun hayri ma mid aan aniga ahaynoo rabbiya baad leedahay wuxuu yidhi aniga rabbiga iyo adiga rabbigaaba waa alle subxaana wa tacaala inoo wada rabbiya ah. waa la toorjargareeyey ninkii ciddii waxaan kugu tidhi keen wiilkii baa la keenay waa la toorjargareeyey ciddii keen wadaadkii raahibka baa la keenay wixiiba waa la toorjargareeyey waxaa la yidhi wadaadkii ma ka noqonaysaa diintan aad haysato may buu ku yidhi madaxaa mishaar laga saaray labaa loo kala gooyey qof nooloo la mishaarinayo qiyaas ilaa iyo intay naftu ka baxayso waxaa la keenay ninkii indhoola ahaa waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi waa la mishaariye labaa loo kala gooyey wiilkii yaraa waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi yacnii duqaaddu dadka qooqa waxaanay weli fahmin caqiidadu waxay tahy caqaa'iddu waa shay qalbiga gala xoogguna ma baabi'iyo qofka bini aadamkaa jidhkiisa waad tumi kartaa waad dili kartaa waad garaaci kartaa laakiin qalbigiisa ma hanatid waxa gelaya caqaa'iddu waa wax qalbiga gala saa daraaddeed qofka haddii la jorogariyo haddii la dilaba waana la dili karaa waana la torjargarayn karaa laakiin qalbigiisa lama bedelo wuxuu ku yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi qoluu ku daray waxaa la yidhi buurta geeyo ka soo tuura buurtii markii la geeyey ilaahay buu bariyo wuxuu yidhi ilahu kuway sharkooda iga kaafi buurtii waa gelgelatay intii kale ka daadatay isna wuu soo noqday isagoo soconaya waar miyaad wixii ka noqon kama noqon mucjisaadka iyo waxaan dhacaya dadku markay kibraan ma arkaan wax kalunbay ku sababeeyaan uma muuqanin ninkan ciidankii dhammaaya lagu daray inaan la halaago isagu soo noqday laakiin waxaa u muuqato inuu isaga ka takhalluso war doon saara buu yidhi doon baa la saaray badda kusoo rida buu yidhi baddii baa la geeyey ilaahay buu bariyey ilaahu kuwan iga kaafi sharkooda buu yidhi waa qallibantay kuwii baa dhintay isagiina waa ka soo badbaaday wiilkii yaraa waa kii akhiiran la weydiiyey yidhi war ma rabtaa inaad idisho disho aad ku waddo kuma dhimanaye farsamaan kuu sheegayaa kale aniga kanaanadayda tan ama jucbadana wax ku sito kala bax warankayga eh, leebabka bismi rabbi lghulaam dheh magaca iyo rabbiga ghulaamka ayaan ku cuskaday dheh markaas buu mudayaa buu yihi bahalka kani laakiin dadkoo dhan isugu yeedho caynkaa dheh wiilkani wuxuu rabay inuu isagu dhinto ilaahay dartii uu dhinto laakiin dadku iimaan inuu galo waa la ysugu yeedhay sidii baa la sameeyey waxa dhacay markaa wiilkii halkiibu bahalkii kaga dhacay uu dhinta dadkii markay arkeen wiilkii inuu si kale ku dhiman waayey sida tan mooyaane waxay idhahdeen aamanaa birabbi اlghulaam rabbiga wiilkan baanu anana rumaynay bay idhaahdeen godad u qoda buu yidhi marka godad baa loo qoday godadka markii loo qoday ee dadka lagu gurayey muu odhan inuun dadka inta godad u qodaan laaya laakiin waxaa la yidhi dadka godadu qoda oo dab ku shida oo ha lagu gubo ciddii ka noqon weyda oo weliba audience ha yeeshaanoo ha la daawado waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa id hum calayha qucuud inay dileenoo qura lama tilmaamin fikra saadiya buu qur-aanku tilmaamaya dadkani may ahayn dad wax laynayay oo qura boqorkani wixii kasoo soo horjeedo qura ma dilin ee wuxuu idhi toorjargareeya torjarkana ha la sawiro de sawir kale waagaa ma jirin wax wax lagu sawiriyo kamarad lagu qaada iyo wax kale ma jirin sawirka qura la samayn karaya waxaa in odionist loo sameeyo in dad daawada la keeno oo u daawado boqorkii iyo wixiiba waa daawadeen ayaa ilaahay leeyay markay gubayeen dadka kale waxaan u soconnaa waxa weeyaan almuslim amaama alfitani waalimtixaanaat maa mawqifu xagguu istaagayaa qofka muslimkaahi marka dhibta tan iyo imtixaanaadkani qabsadaan dadkaasi muslimiinta qur-aanku wuxuu inoo sawirayaa inay ku sabreen dhan kale waxaa la inoo sawirayaa subxaana wa tacaala in uu isna arkaya ilaahay waayo dadku waxay isweydiin karaan waar markan mu'miniinta sidan loo gelayo sidii e yar inta la tumo haddana xadhigga lagu jiidayo waa nooc min torjarki waa fikra saadiya qof inta la tumo haddana la sawirayo waa fikra saadiya kullu dalik waa qof bini aadamoo la torjargaraynayo la tumayo lana rabo in lagu taladudo oo la daawado la macaansado how heis dying sida uu dhimanayo ama sida uu xanuunsanayo ama sida uu cabanayo in la arko bale in lagu taladudo la macaansado ilaahay xagguu ku maqayay subxaana wa tacaala miyaanay mu'miniin hayn ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala id hum calayha qucuud wa hum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud ilaahayna waa arkayay wixii mu'minka lagu samaynayay baa la yidhi subxaana wa tacaala licajalati axad alla uma degdego ilaahay maalin buu ballan qaaday oo abaalmarka bixinayo tan waa isku kii intixaamayaabaa ilaahay yidhi waxaa alla subxaana wa tacaala ku tilmaamaya dunidan aad joogtaan waa laysku kiin intixaamaya oo waxaa laysugu kiin intixaamaya wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun baa ilahay yidhi wajacalnaa bacdakum libacdin fitna kooxba kooxdiin baan bal ku itixaamayaabaa ilaahay yidhi waa isku kiina ah eegayaa kuwiina mu'miniintaa waxaan eegayaabaa ilaahay yidhi atasbiruun marka laydin itixaamo bal inaad sabirtaan walidaalika iyadoo mu'minka la gubayo oo god lagu gurayay oo dab loo shitay ayaa ilaahayna wuxuu qur ku tilmaamayaa wallaahu waxa ay samaynayaan ilaahayna shahiidi id hum calayha qucuud wa hum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud waxaa ay mu'miniinta ku samaynayaan way u soo xaadireenoo way daawanayeen ilaahayna subxaana wa tacaala suuradda kuma sheegin wax ciqaabayo wax baloo lagu soo dejiyey dee wax walbana waa arkayaan laakiin wuxunbuu alla sifeeyey iyagu noocay ahaayeen oo ah inay dad dad dab ku guraya ahaayeen inay meesha fadhiyeen wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud waxay mu'miniinta ku samaynayeenna weliba ay daawanayeen oo aanay ahayn yani dad gaaruun waxay sameeyeen oo aanay ogeyne iyaga laftooduna ay daawanayeen ilaahayna waa arkaya subxaanah wa tacaala bale qur-aanku waxaabuu tilmaamaya in jaanis toobad kalena loo sii furay ayaa alla subxaana wa tacaala tilmaamaya kuwa fitnada ku sameeyey mu'miniinta uma lam yatuubuu baa ilaah yidhi yani kaana waxa alla sii tilmaamaya weliba inay jaanis kala leeyihin xadiidkii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu sheegayay dadka sidii dabka loogu gurayay yaa lagu gurayaa dumar caruur nin weyn nin yar all classes mujtamac oo dhan looma kala aaba yeelaynin dhammaantood waa la gubayey dhammaantood waa la tumayay ayaa islaaniisa soo taagtay ilmo yar sida taa taqaacus yaro samaysoo dabkii iska yaro geejisay ilaahay kii yaraayaa i sidatay buu ka hadlayay subxaana wa tacaala ee wuxuu uhi yaa umma isbirii fa cala alxaq hooyoy sabir buu yidhi xaq baad ku taagantay su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay mowqifka mu'minka amaama limtixaanaat waa maxay mowqifka mu'minka amaama limtixaanaat waa weedhatan ilaahay wiilka yar ka hadalsiiye ah yaa umma isbiri hooyoy sabir fa inaki cala alxaq muxuu leeyahay ku sabir dabka gal ha lagu gubo laakiin xaq baad haysataa ee xaqiyuu kaa lumi maxaa dadka loo gubaa ama loo dhibaa ama waxaan loogu samaynayaa yani waxaa lagaa rabaa waxyaabaha qaarkoodu aidar inaad isticjaal samayso degdegto waxaan loo fadhiyay inaad samayso lagugu sii bannaysto ama inaad tanaasusho oo wixii aad haysatay aad ka tagtid ama in lagu quusiyo qunuud kugu dhaco oo aada tidhaahdo waxba dee aakhiradeenna bal aan wixii alla ka dhigo ta in lagu kala tegiy quusato is tidhaahdo filimkaanba kuma jirto wax la qabto hadhoo binaada aadamu ma jiro wa haa hiya aafaati halaata fi ariiq ariiqa mabaadi'da iyo diimaha saddexda aafoode ku dhaca waa kuwa kan inuu qofku degdego oo waxaan loo fadhiyay inuu la yimaado iyo inuu maxay inuu tanaasulo oo uu habaat la iman waayo u sugnaan waayo iyo inuu quusto oo qunuud iyo ya-si u ku dhaco oo camalkiisii islaamiga iyo diintii iyo wixii u wadayba uu faraa ka qaado wiilkan yari hooyadii wuxuu ku leeyahay ilaahay ka dhawaajiyay dharabtaa lagu sidaa hooyoy isbirii fa innaki cala alxaq sabir xaq baad ku sugan tahay alle subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa oo in badan qur-aanku inooga warramayaa ambiye la ciqaabay oo la cadaabay oo dhib loo geystay oo nafta la ysugu keenay ambiye la laayay buu qur-aanku sheegaya waa nebiyo maca daalik waa la laayay kuwaa la gubay baa qur-aanku tilmaamaya waxaasoo dhan isagoo ilaahay sheegaya ayaa alla subxaana wa tacaala haddana nebiga wuxuu ku leeyahy sabir bale isagoo sabrayay oo wixii oo dhibi ku dhacayeen baa ilaahay wuxuu leeyahy وywma yucrad اladiina kafaruu calى الnaari alaysa hada bاlxaq alla subxaana wa tacaala markii la rabay nebiga in la yidhaahdo sabir marka hore masale kalaa loo sharxay wa wayowma yucradu aladiina kafaruu cala annaar alaysa hada bilxaqi qaaluu balaa warabbina waxaad xasuusataaba ilahay idho dadka u sheegtaa marka kuwa gaaloobay ilaahay subxaana wa tacaala naarta intuu dulkeena keeno uu odhan doono wartani xaq matay waa idinkii dafiri jiray aakhire ma jirto naari ma jirto cadaaladnimo waxaa idinkii lahaaye alaysa haadaa bilxaq dhab ma tahay ilaahay wuxuu leeyahy maalintaa muran ma jire intay wallo kaga xagafsiyaan bay odhan doonaan qaaluu balaa warabbina adaanu kugu dhaarannay allowa naartu waa dhab ilaahay wuxuu leeyahy markaasaanana waxaan odhan doonaa qaala faduuqu lcadaaba bima kuntum takfuruun cadaabka dhadhamiya waxaa u gaaloobaydeen daraaddeed bisababi kufrikum dhadhamiya cadaabka maxaa loo leeyahay cadaabka dhadhamiya ilaahay wuxuu tilmaamayaa aslan meel uu wax ku aargoosta inuu leeyahy meel uu dadka ku xisaabiyaa inay jirto dunidatan inay tahay daar dadka la itixaamayo oo laysku itixaamayo qofka mu'minkaa iyo ka gaalkaa laysku itixaamayo laakiin waxa laga rabaa iyayaa tasbiruun wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruun ma sabraysaan ba alla leeyahy subxaana wa tacaala markii laga warramay aakhire iyo gaalo waxaa lagu samaynayo aayadda ku xigta ilaahay markaa wuxuu yidhi fasbir kamaa sabra ululcasmi min alrusul walaa tastacjil lahum aayaddii hore markii ilaahay naarta ka warramay iyo gaalada saa loogu soo bandhigi doonaba ilaahay wuxuu haddana nebiga ku leeyay fasbir kamaa sabra ululcasm sabir baa alla yidhi subxaana wa tacaala oo waxaad u sabirtaa sidii ululcasmi min alrusul ay u sabreen ululcasmi min arrusul qur-aanku wuxuu kaga warramay nebi nuux oo dhegtaba laga furaystay oo la maqli waayey oo haddana sagaal boqol iyo konton sannadood un dacwo wada oo ilaahay leeya wamaa aamana macahu ilaa qaliil haddana aan joojin bal e baa ilaahay ka warramay nebi nuux oo bikulli اlasaaliib isticmaalay inii dacawtu qowmii wa nahaara isagoo siran wa jahran wajahran wacalaaniyatan leylan wanahaaran marka xagga zamanka laga eego leyl iyo nahaarba waan waday buu leeyahy marka xagga usluubka iyo weyga iyo dariiqada wax loo sheega laga eego siran wajahran wacalan baan u waday buu leeyahy qofka bini aadamkii wuxuu u adeegsan lahaa hadday time factorka tahayna habeen iyo maalinba shaqadaa waan waday buu leeyahy hadday tahay asaaliibta iyo dadka saa loola hadliya saa wax loogu yeedhana kor iyo hoos iyo nooc kastoo bashar wax loogu sheego waan waday baa ilaahay leeyahy dabeetana ilaahay nebi maxamed wuxuu ku leeyahy fasbir kamaa sabra ululcasmi min arusul ay icmal shaqee baa la leeyahay say iyabow shaqeeyeen sabir abulambiyaa baa ka mid ah oo intaasoo meelood ka hijrooday ciraaqka tego falastiinka tego maka tego meel walba dacwo waday xad la soo gaadhsiiyey in dab lagu rido inta la soo qabtoo dab loo shido loo xidhxidho in dab lagu rido waxaa ka mid a ah nebiyullaahi muuse oo aa ogtayn isaga iyo qoomkiisii wixii kala qabsaday nebi muuse oo aan askar la siin oo ciidan la siin oo lacag la siin haddana ninkii dunida ugu kibir badnaa baa la yidhi qaba adigu iyo isaga u tago wuxu soo sheeg ilaa waa ka cabsanayaa buu waa soo cabsaday waa bashar waxaa la yidhi bal horta gacanta waxaad ku sidaa waa maxay wamaa tilka biyamiinika yaa muusa bal iska hubi baa laydha gacanta kanaad ku haysataa waa maxay ilaahu waa u shaydii buu yidhi waa maxaad ku qabsataa wuxuu yidhi xoolahan ku raacdaa waliya ma'aarib kalena waanu le dana kale markii la hubiyey waxaanu hayay wuxuu ahaa ayaa ilaahay yidhi iska siida haddaba dhulka ku tunfo dhulka markay ku dhacday fa hiya xayatun tascaa baa ilaahay yidhi dabeetana waxaa la yidhi khudha walaa takhaf haddaa abeesada soo ordaysa daanka qaba baa ilaahay yidhi oo hana cabsoonin ul inay ahayd markii hore waa waxa la yidhi hubi wuu arkay tuur baa la yidhi waa iska tuuray markuu tuurayna ilaahay wuxuu yidhi qabo oo walaa takhaf ha cabsan maxaa la rabay nebi muuse in cabsida basharkaba laga saariyo makhluuqaad inuu ka cabsado waayo xaggee loo dirayaa nin le ana rabbukum ulacla maa calimtu lakum min ilaahin hayri nin sidaale baa ilaahay u diraya muxuu haystaa muuse cidigu darbuyidho walaalkaana kaxaysaa la yidhi waa laba nin waan ciidan wadan xoola wadan askar wadan waxba haysanin ninka loo tegayaana waa nin kibray oo qooqay oo caynkana ilaahay wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala zaad maxaa looga dhigay walaa taniya fii dikrii baa ilahay yidhi aniga xuskayguun ha ka daalina wax kale uma baahnid aniga kownkan iska lehe aniga xuskayguun ha ka daalina walidalik buu ilaahay xuskiisa ka mudaalina markay ku adkaatay wuxuu lahaa kalaa ina macya rabbii sayahdiin ilaahay baa aniga macayga oo hanuuninaya ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed wuxuu ku leeyahy fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul siday ululcasmiga rusushu u sabreen ugu sabir walaa tastacjil lahum baa ilaahay yidhi qoladan waxba cadaabkooda ha degdegsanin baa ilahay yidhi cadaabka goortaan keenaya iyo goortaan aargoosanaya waxaa waa shaqadayda baa ilahay leeyay waxba adigu ha ku degdegin walaa tastacjil lahum adiga waxaa laga yaabaa inaad adugu islaaday muminkii xaggaa lagu rifo aggaa laguma kuwan dhulka lala gooyo ilaahay taa anigay shaqadayda tahay baa ilahay leeyay walaa tastacjil lahum ha ku degdegina baa la yidhi subxaana wa tacaala laakiin ilaahay muxuu leeyahy walaa tastacjil lahum kaأnahum ywma yarawna maa yuucaduuna lam yalbaثuu ila saacata min nahaar maalinta ay arki doonaan baa ilaahay yidhi wixii aan u yaboohay dunida tan tirada badnaydba waxay la noqon doontaaba inaanay saacad maalin ka mida inaanay soo joogin waxba hala degdegina baa ilaahay yidhi maalinta ay noqoto inaan wax ciqaabo waxay noqonaysaa baa ilaahay leeyay lam yalbathuu ilaa saacata min nahaar dabeetana ilaahay wuxuu leeyay balaaq fahal yuhlaku ila alqawmu alfaasiquun ey hada balaaq balaaqun linnaas waa gaadhsiin baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala taas waxaa alle subxaana wa tacaala ina baraya marka kan sabirka qofka muslimkaa ah waxa hortiisa taagani inuu yahay inuu sabro imtixaanka inuu ku sabro oo uu sabro laakiin sabirka macnihiisu muxuu yahay kow inaanad degdegin midha goosan karayn inaad ku degdegin isticjaal inaanad samaynin khuliqa alinsaanu min cajal insaanku marka hore wa kaana alinsaanu cajuula aburahaan buu mid degdegta jecel yahay bal tuxibuuna alcaajila ilaahay wuxuu tilmaamayaa insaanku inuu degdegta sidiisaba iska jecel yahay waxa degdegtaana uu jecel yahay laakiin ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala degdegtiina alla lama degdego ilaahay arrimiisu maqaadiir bay ku socdaan walidaalika adigu ha degdegin baa la leeyahy sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkii saxiixa ku yaallay bukhaari uu soo saaray khabaab ibnularat khabaab ibnu larat waa saxaabi qabiilkii reer banu tamiima ninka kan waa dadkii la qabsaday ee dabeetana la addoonsaday nin carbeed oo reer banu tamiima buu ahaa laakiin gacan eh, colaadihii inta la qabtay la addoonsaday islaan la odhan jiray umu anmaar ayaa akhiiran laga iibiyey islaantiina farsamada tumaalnimada la yidhaahdabay bartay dabeetna way ku xoogsatay markaa meel baa loo furay dukaan tumaaleed oo farsamo yaqaana forjin forjinkaasu haystay markaas iyo wixii ka soo galana qolada nudbaa dee qaadan jirtay wuxuu ka mid ahaa muslimiintii hore ee islaamtay ee dhibta badani qabsatay wuxuu leeyahy maalintii dambea nebiga u nimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo burde uu leeyahy isagoo mutawasit ku ah oo kacbada hadhkeeda joogaanuu imi waxaan ku nidhi buu yidhi alaa tastansir lana alaa tadcu lana ilaahay rasuulkiisiiyo maad ilaahay dahdaba noo baridid maad ilaahay guul noo weydiisid baan ku nidhi buu yidhi wuxuu ku yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qad kaana qad kaana man qablakum yu'had war kuwii idinka idinka horreeyey buu nebigu yidhi qaar ka mid ah ninka inta lasoo qabto ayaa god loo qodi jiray dabeetana inta godka lagu rido oo lagu aaso xaggiisa hoose si aanu u dhaqdhaqaaqin ayaa miishaar madaxa laga saari jiray dabeetana miishaarta inta lagu toorjargareeyo ayaa laba loo kala jari jiray buu nebigu ku yidhi waxaa la soo qaadi jiray buu nebigu leeyahy amshaad bin xadiid ee gafeedho bir ah dabeetana lafta iyo diirka ayaa lagu saari jiray toorjarku maaha wax hadda bilaabmay taariikhda bashariyadu mar kastoo ay kibirto noocan way lahay nebigu wuxuu ka warramayaa markaa dad la toorjargaraynayo oo lagu toorjargaraynayo diintiina ka taga oo dabeetana diidan inay ka tagaan ayuu saxaabigan uga sheekaynaya wuxuu nebigu ku yidhi markaa maa yasuddu maa yasuddu daalika can diini waxaasoo toorjar lagu hayo ee gafeedhaha birtee lagu rifayo minshaartaa lagu kala jeexayo waxaa mashaakil haystaa buu nebigu yidhi may ahayn ku diintiisa ka celinaya dabeetana nebigu intuu dhaartay buu wuxuu yidhi wallaahi layutimana allahu tacaala hada alamr xataa yasiira alraakibu min sancaa ilaa xadramowt falaa yakhaafu ila allah wadi'ba calaa hanami walaakinakum tastacjiluun nebigu wuxuu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartee alle subxaana wa tacaala diinta tan wuu dhammaystiri doonaa ilaa iyo yacni nebigu wuu bushaaraynayay saxaabiga kan haddaad dib ugu noqotona wakhtiyaduu nebigu bushaarayn jiray inta ugu badan leh waxay ahaan jireen wakhtiyada sacabka axzaab oo kale markii dhaxantu ay jirtay ee gaaladii oo dham isu soo urursatay ee godkii yaraa ee loqoda iyo dhagaxa loo taag waayey oo nebigu ku dhacayay ayuu lahaa mafaatiixdii shaam iyo mafaatiixdii furusyo kuwaasaa laysiiyey wakhtiyaduu nebigu uu bushaarayn jiray markii godka uu ku jiray ee isagiiyo abibakar godka ay ku jireen ee la eryaye la firdhiyey ee la raadinayay ee abibakar yidhi hadday gumadooda eegaan wayna arkayaan ayuu nebigu wuxuu lahaa maxaad u malaynaysaa laba ilaahay saddex ku yahay wakhtiyadu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dadka ducaadda iyo dadka diinta garanaya waxaa loo baahay inay dadka qalbigooda dejiyaan oo u sheegaan wixii bashaa'ir nebiga ka soo aroortay ee qur-aanka ka soo arooray wakhtiyaday dadku mixanka ku jiraan idan iyadoo mixnadu dhacayso ayuu nebigu saxaabiga ka laba shay buu wada tilmaamay dhan wuxuu uga tilmaamay waxaa loo baahan yahay inuu yahay qofka mu'minkaa ah tacdiibku inaanu diintiisa ka celinin dhan kale wuxuu uga tilmaamay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh diintan inuu ilaahay dhammaystiri doono mar saddexaad bu haddana nebigu wuxuu u tilmaamay saxaabiga kan walaakinakum tastacjiluun waxaa tihiin buu nebigu leeyahy kuwa degdegaya ee degdega iska daaya degdegu waxba ma kordhiyo waxba ma taro wuxuu taraa degdegu wixii aad haysatay inuu kaa kala daadiyo waxaan la gaadhin haddaad raadacayso adaa ku xiiqaya saa awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu saxaabigan u tilmaamaya isticjaalka iska reeb oo sabra walidaalik buu nebigu saxaabadii caynkan ku lahaa iyadoo toorjarkan iyo dhibtani haysato yacnii saxaabada qaarkood markii dhibtu ka tiro badatay kelimatulkufrigii waa iskaga dhawaaqeen waayo ilaahay baa u ogolaaday sida camaar ibnu yaasiriyo waana kii nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh tilmaamayay abshiruu ala yaasira fa ina mawcidakum aljanna yacni sabran ala yaasir waxay yidhahdaan ma asaxin ama abshiruu ala yaasir fa ina mawcidakum aljanna bacd alculamaa baa wax ka ururiyo la yidhaahdaa mustafa alcadawi sheekh mustafa alcadawi iyo rag la mid waxay leeyihiin alxasan ligayrihi waa gaadhi karaa haddii sanadadiisa la ururiyo yacni waxay ahaayeen wakhtigu nebigu wuu bushaaraynaya wakhti la dhibayay bale bilaal bilaal haddaa imika aragteen suwar qof muslimoo intay gabadhi sida ayga bahal xadhig yar sudhatay ay jiidaysa haddaad aragtay bilaal oo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi kuwa uu jeclaayee ugu horrumeeyey caynkaasi ahaa ayaa inta la tumo tumo tumo marka tumista laga badiyo carruurtaa hoggaan loogu xidhi jiro la odhan jiray mari suuqa soo mari xadiiska sanadkiisa oo xasan intaa hoggaan loo sudho ayaa la odhan jiray meelaha kacbada iyo agagaarkeeda soo marmariya si loo gubo markaasi waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaynu sabirno nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yacnii waa soo koobaya markii ay dhacday sulxu xudaybiya heshiiskii ay muslimiintu la gelayeen gaalada iyadoo heshiiskii la qorayo oo aan weli la dhammaynin oo nimanka gaaleed ay is ad adkaynayaan oo ninkii gaalada markaa u hadlayay uu leeyahay masax waxaan aad qortay bismi illaahi araxmaan raxiim qor buu nebigu yidhi wuxuu yidhi u kaadi raxmaanuraxiimka inaad sheegaysa annagu garan mayne bismika allaahuma noogu qor magaca allaan ku bilaaban uun ku qor laakiin raxiimkaas waxaynu isku waafaqsannahay maaha kada waa brotocoolkii wax loo qorayaa laysku hayaa ka daaya buu nebigu yidhi u qora kooda waxaad qortaa buu yidhi maxamed oo ilaahay rasuulkiisiiya sug buu yidhi rasuulnimo haddaan kuu garanayna ismaynan dileenayn iyo kii aabbahaa qoro buu yidhi maxamed ibnu cabdillaahi ku qoro haadaa masaalix caleyhi maxamed ibnu cabdilaahi saa ku qoro kama saxoo ku qoro buu yidhi oo cali baa xanaaqo yidhi wallahi inaanan masaxaynin eetus buu nebigu yidhi oo isagaa masaxay heshiiskii iyadoo la yeedhinayo heshiiska la yeedhinayo markaa waxaa ka mid a ah, wixii ka soo gala gaalada ee muslimiin ee soo cararee muslimka u yimaada in dib loo soo celiyo lagu celiyo gaaladii raadcaynaysay wixii laakiin muslim ee soo baxsaday xagga gaalada yimaadday soo ridooba inaan la soo celin bunuudday ka mid ahayd la qorayay iyadoo bunuuddaa la wado aan weli la qorin ayaa waxaa soo galay saxaabi raran oo xabsi ka soo baxay oo silsilada ku xidhan yiin oo ismaqlay muslimiintii baa maka u soo dhowaatay oo isle mar uun haddaad meesha ka baxdo abujandal baa soo galay abujandal waa axad saxaaba maka ku xidhnaa oo silsiladiisii watoo soo baxsaday aabihiina waa ka nebiga heshiiska la gelaya suhayl ibnu camar saxaabigii la odhan jiray oo markaa gaala waa ninkan heshiiskaba qoraya ee nebiga heshiiska la gelaya dabeetana wuxuu yidhi maxamedow kanbaa ugu horreeya heshiis waxaa kugula gelayo waar weli maynan qorin buu nebigu yidhi heshiiskii wallaahi haddaanad aqbalin buu yidhi inaan weligaba heshiis kula gelin markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ii sii daa markaasuu yidhi kuu sii dayn maayo balaa buu nebigu ku celay mee waad iisii daynaysaa kan anjisu iisii da kuusii dayn maayuu istaagay makras mid la yidhahdoo kaloo gaalada ka tirsano meesha taagnaa ay yidhi war waa kuusii daynay suhayl waa xanaaqay uma sii daynayna buu yidhi waa u diiday markuu arkay in layshaystaa buu saxaabigiina qayliyey wuxuu leeyahy yaa muslimiin maanigoo gaalo ka imi oo intaa soo cararayay oo silsiladahan soo jabsaday kuwan tahay ayaa igu celinaysaan haddana gaaladii war ma waxaa rabtaan in diintayda layga fidmeeyaa buu isna halkan la taagan yahay saxaabadii waaba miyar doorsoomeen waa maalinta cumar xanaaqii intuu wareeray uu lahaa intuu nebiga u yimi buu ku yidhi ilahay rasuulkiisii miyaan anagu mu'miniin ahay miyaanad adigu ilahay rasuulkiisii ahayn buu ku yidhi markaasuu nebigu yidhi maya waa ahay annagu miyaanan mu'miniintii ahayn maya waa tihin kuwani miyaanay gaaladii ahayn maya waayi su-aala aan la filayn inuu cumar nabi maxamed hadda weydiiyuu weydiiyey kadibna wuxuu yidhi falima nucطa daniyata fii diinina dulinimada tan maxaynu u aqbalaynaa nebigu wuxuu ku yidhi sabir cumar waaba joogi kari waayo waa dhaqaaqay abibakar buu haddana u tegay intii in leeg buu weydiinaya miyaanu nebi maxamed ilahi rasuulkiisa ahay maacaynka caynka ahay ilzim hirza buu ku yidhi abibakarna laazim nebi maxamed warkiisa isagunbaa lagu liibaanayaay cadradii buu ishayn kari waayo wiilkii halka ka qaylinaya silsilada ku xidhnayd buu isi soo dultaagay isagoo leh gaaladu waa kilaab aan naf lahayne seeftana kusoo dhawaynayo isla wiilkan intuu safta la boodo madaxa ka jaro odayga kan laakiin wiilku aabihiina waa la yaro laxa jeclaaba inuu madaxa ka gooyo waa aabihii da ninkan meesha taagan cumar way ka xumaatay marka arrinkii wuu ka xumaaday wiilkiina sidan buu leeyahy salaaddii baa la aqimaya halkaan ku joojina salaamu alaykum